بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد موانع صرف الاسم تسعة عشر كينة تضبية كنتوناد وحن كبلابينا بقى صدح بقول إيا سقالية أفرتا إيا ما لا ينصرف كأما موانع صرف الاسم ismiga waxyaabaha maalaayansarifka ka dhiga ee tanwiinta u diida sagaal qodob weeyi culimmada qaarna toban bay ka dhigeen oo xabad sagaalka ka mida ayay laba u kala jebiyeen baabun mawaanicu sarfil ismi ismiga sarfigiisa kuwa manciyayaa tiscatun waa sagaal ereyga sarfiga a ah tanwiin baa loo yaqaanaa ismiga in la tanwiiniyo waxyaabaha diidaya ayaa sagaala yajmacuhaa waxa sagaal kaba jamcinaya gabayaaga gabaygan ku tiriyey wasnulmurakabi cusma wasnulmurakabi cuujmatun tacriifuhaa cadlun wa wasfuljamci zidta'niitha wuxuu leeyahay gabayaagu wasnulmurakabi murakab wasankiisii cujmatun iyo cajamigii tacriifuhaa iyo tacriifkeegii cadlun iyo cadligii wa wasfuljamci iyo jamaca wasfigiisii zid ziyaadi ta'niifan ta'niif iyo dhadigayn ereyga wasan ihi wasnulficil buu ka hadlayaa waa cilo ereyga murakab ihina tarkiib buu ka hadlayaa waa cilo labaad ereyga cujmo ihi waa cajamigii waa cilo saddexaad ereyga tacriifihi calamiyu ka hadlaya waa cilo afraad ereyga cadliihi waa cilo shanaad ereyga wasfiihi waa cilo lixaad ereyga aljamci waa siiqatu muntaha aljumuuc waa cilo toddobaad ereyga zid-ihi waa ziyaadatu alif wa nuun waa cilo sideedaad ereyga ta'niisanihi waa cilo sagaalaad sagaalkaa ah ciladood ayaa haddii laba ka mida ismiga laga helo ismigu uu maalaayansarif noqon culima haddaba waxaa la yidhaahdaa ismiga labaa loo qaybiyaa inuu munsarif yahay mid tanwiinta qaat ismiga labaa loo qaybiyaa inuu mucrab yahay iyo inuu mebni yahay mucrab waa mid la icraabayo iyo mebniyun mid la binaynayo mebniga xaraf buu shabbahayey halkaa inagaga tuur isaga kama hadlayne mucrabkii xarafka aan shabbihin ayaa laba inoogu qaybsamaya inuu yahay mucrabkani mid ficil shabbahay oo maa laa yansarifa waa kan hadda aynu ka hadlayno iyo inuu yahay midan ficil shabihin oo munsarif ah isna waa ismigii munsarifkaayo ah kama hadlayno maa laa yansarifku haddaba ama casharkeennan maantu wuxuu ka hadlayaa ismiga ficilka shabaha ismi ficil shabahay buu ka hadlayaa oo talow ficilka xagguu ka shabahaya waxaynu ognahay ficil kasta in laga helayo laba ciladood oo labaduba farac ah oo midi ay lafdiga u noqon midina ay macnaha u noqon waa laba cillo labaduba waa farac midi lafdigay u noqon midna macnahay u noqon kol haddii ismiga laba cilladoodoo kuwaa ficilkaoo kale a ah laga helo wuxuu noqonayaa maa laa oo ficilka labada cillo ee faraca ah ee ku jiraa waxa weeye ishtiqaaqa iyo ixtiyaajada ishtiqaaqa iyo ixtiyaajadu mid kastaaba waa laba cilo labada cilaba waa farac mid lafdigay ku noqonayo ishtiqaaqu lafdiga ficilka ayuu ku dhacaa midina macnaha ayay u noqoni oo ixtiyaajadu waa baahiyo macnaha ficilka ayaa baahan oo faacil ayuu u baahan yahay sameeya haddaba sagaalkaa qodob laba ka midihii ismiga keli keli bay ayay maalayansarif uga dhigaan sidii camriidiga aan ku soo maraynay faalifu taaniifi aqnad waxdahaa wasiiqatu ljamci aladii qad intahaa alifu taaniifku keligeed bay maalaayansarif ka dhigtaa alifu taaniif siiqatu muntaha aljumuucna keligeed bay maalaayansarif ka dhigtaa sagaalkii labadaa markaan ka tuurno waxaa soo hadhaya sideed oo toddobaa soo hadhaya siday sideed u soo hadhi ta'niiska oo qodobka sagaalaad ee beytka u dambeeya ah ta'niiskaa laba loo kala jebinayaa alifu ta'niis iyo ta'niisun bimaa cadda alif marka xabaddaa sagaalaad ay laba noqoto cilalkii sagaalka ahaa toban bay isku bedeli tobankaa labaa haddaba keligood ereyga maalaayansarif ka dhiga waa siiqatu muntaha aljumuuc iyo alifu ta'niis sideedda soo hadhay waxa lagama maarmaana ereygu markuu maalaayansarif noqonayo laba ka mid ahi inay ku kulmaan laba ka mida waa inay laba cillo oo sideeddaa ka mid ihi ay kulmaan kow tacriifka oo calamiye looga jeedo iyo wasfiga labadaa cillo iyagoo sideedda ka tirsan ma kulmaan waayo macnahay u wada noqdaan waxaana la rabay cillo macnaha u noqota iyo tu lafdiga u noqota laba macnaha u noqda lama rabo laba lafdiga u noqdana lama rabo haddaba tacriifka oo calamiye looga jeedo iyo wasfiyada labadaa cillo macnahay ku dhacaan ereyga kuma kulmaan haddaba lixda soo hadhay labadaa markaan ka saara siddeeddii soo hadhay lixda soo hadhayna ma kulmaan waayo macnaha iyo lafdiga iyaguna ku dhacaan lixduba lafdigay ku dhacaan waxay ka dhigan tahay tacriifka oo calamiyo loo jeedo ayaa lixdaa kolba midi ay la kulmaysaa oo waxaad arkaysaa tacriif maca wasni alficil tacriif maca almurakab tacriif maca alcujma tacriif maca alcadli eegsaa tacriif maca ziyaadat wa nuun tacriifku lixdaba wuu la kulmi sifaduna waxay la kulmi ka u hore saddex sifo iyo maca wasnilficila iyo sifo oo maca cadliya iyo sifo oo maca ziyaadati alif wa nuun ah mawaanicu mawaanicu sarfilismi ismiga sarfintiisa kuwa manciyayaa tiscatun waa sagaal yajmacuhaa waxa kulmin sagaalkaba gabaygan soo socda qowlu shaacii miyuu yidhi yajmacuhaa waxa kulminaya qowluhu ama qowlu shaacir baa halkaa ku jiray ciduu u qorayaa ma jiro soo maha qowluhuba iyo qowlu shaacir toona ama qowli cidnaba uma qorin miyaa faacilka yajmacuhaa waxa weeye waa qowlu shaacir yajmacuhaa waxa kulminaya qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisa wasnu lmurakabi cuujmatun tacriifuhaa عدل ووصف الجمع زد تأنيثا وزن المركب مركب وزنكي ويي عجمة إيا عجمي ويي تعريفها إيا تعريف كيكي ويي تعريفك عالمية لوغة جيدا waayo haddaan damiirka eegno ama ismu ishaaraha aan eegno ama ismiga mawsuul aan eegno saddexdaa qodob haddaan eegno waa mebniyo maalayansarifku mucrabku u gaar yahay mebni lagama hadlayo damiir haddaba meesha ma soo geli karo ismu ishaare ma soo geli karo ismi mawsuulna ma soo geli karo macaariftii yaa soo hadhay markaa saddex baa inoo soo hadhay calamiyo iyo mudaaf ilaa macrifa iyo muxallan bial muxallan bial asha iyo iyo idaafaduna kamaa laa yansarifka ahbaa markay galaan ay daciifiyaanoo kasre lagu jaraaba sidii walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid asha iyo idaafada yaa soo hadhay macaariftii calam qura ayaa soo hadhay tacriifkan calam baa looga jeedaa oo ka cashirkeennan quseeyaa waa calamiyo cadlun cadli weeye wa wasful jamci jamaca wasfigiisii weeye zid ziyaadi taaniisan taaniif iyo dhadigayn ka axmedo oo kaleba wey axmed ereygaa axmed ah laba cillo oo ku dhacay dartood buu maalaayansarif la yahay axmed labada cillo ee maalaayansarifka ka dhigay maxay kale yihiin waa calamiyo iyo iyo wasnulficil waa axmar oo kale weeye axmar axmar maa laa yansarif buu noqday laba ciloo ku dhacay aawadood labada cilo waa maxay wasfiyo iyo wasnulficil waxay ka dhigan tahay wasankaa u horreeya gabayga calamkuna wuu la kulmaa sifaduna way la kulantaa waa wasankii axmed iyo axmar baynu odhan wa baclabaka oo kale weeye baclabaka wa oo kale weeye أو wa إبراهيم oo kale weeye عمر صدح labada hore baclabaka iyo ibraahim calamka oo qudhaa la kulmee sifadu lama kulanto baclabaka waxay ka socotaa waa ismi maa laa yansarifa laba cillo ayaa ku dhacay labada cillona waxay kala yihiin calamiyo iyo tarkiib ibraahimna waa ismi maa laa yansarifa laba cillo ayaa ku dhacay labada cillona waa calamiyo iyo cujma haddaba tarkiibka iyo cujmadu calamka uunbay raacaane sifada ma raacaan wa cumaro oo kale weeye lafdiga cumaro a cumar cumarkani waa calam iyo cadli wada socda waa cadliga taqdiiriga la yidhaa oo cumarka caamir baa laga keenay caamir caamir baa cumar loogu dhawaaqay haddaba cumar waa maalaayansarif sababtuna waa calamnimada iyo iyo cadlinimada weeye cadligani wuu la wehelinayaa sifadu calamka way la wehelin wa ukhara ayuu sheekhu yidhi ereyga ukhara'a ah. ukhar waa maa laa yansarif waxaana sababtu ay tahay waa cadli alukhar laga soo cadliyey iyo sifo labadaa cillo ayaa ku wada dhacay wa uxaada oo kaleba weeye uxaada uxaada waa kowkow maa laa yansarif weeyaanoo laba cilaa ku dhacay labada cillo ee uxaaddo ku dhacay waxa weeye sifanimada iyo cadliga oo waaxid waaxid baa laga soo cadliyey wa mawxad weeyi waa kowkow iyaduna mawxadka waxaa laga keenay waa calaa sifo iyo mawxad waa sifo iyo cadli waaxid waaxid laga keenay ilal arbacati ilaa afarta inta laga gaadhayo hulaase iyo sunaa'a iyo matnaa hulaase iyo mesles rubaaca iyo marbac wa masaajidda oo kaleba weeyi masaajidda ereyga masaajidda waa jamicii la odhan jiray siiqatu muntaha aljumuuc waa kii shanta xaraf ka koobnaa ee ka barhtankuna uu alifka ahaa labada alifka ka horreeyaa fadxay sitaan ka alifka ka dambeeyaana ka surusitaan masaajidda wa danaaniiro oo kale weeye ereyga danaaniiroah danaaniira markaynu soo qaadanno waa jamcu diinaar jamcu diinaar baa danaaniir la yidhaahdaa haddaba danaaniirtaasi waa siiqatu muntaha aljumuuc oo cillo qura ayaa maalaayansarif ka dhigaysa cilladaasina waxa weeye siiqatu muntaha aljumuuc siiqadana ah siiqo aan mar dambe la jamcin karaynin ama luqa alcarabiya laga waayey mufrad la wasana ayaa laga waayey oo wasanka ah ku yimaada wasalmaan oo kale weeye salmaan waxa weeye ziyaadatu alif wa nuun oo oo maca calamiye ah salmaan waa maa laa yansarif calamna weeye alif iyo nuunna waa lagu ziyaadiyey wa sakraan oo kale weeye sakraankii sakraansanaa ee sakraanka ahaa sakraan haddaba sakraan waa maa laa yansarif waa wasfiyo iyo ziyaadatu alif wa nuun halkaa waxaa ku dhammaaday saddexdii qaybood ee sifadu ay la kulmaysay waa ka koobaad waa ukhar iyo uxaade iyo mawxadka labaad ka saddexaadna waa sakraan saddexdaasay sifadu la kulantaa saddexdaba calamku wuu wehelinayaa oo calamku uu la kulmayaa laakiin calamku shan buu lix buu la kulmaaye lixdiisii shan baynu maraynaa ta'niifkii unbaa inoo dhiman wa faatimata oo kale weeye faatima wadalxata oo kale weeye wa zaynaba oo kale weeye wa salmaa iyo wasaxraa oo wasaxraa'a oo kale weeye shantaa tusaale ta'niiskay ka socdaan faatimata waa ta'niis oo laba dhinac bay dhedi ka tahay lafdiga iyo xaqiiqada ama lafdiga iyo macnaha labadaba faatimo dhadig bay ka tahay haddaba waa dhadigii iyo calam wada socda maa laa yansarif buu noqonayaa wa dalxata oo kale wey ninka dalxa la yidhaah dalxa waa maa laa yansarif oo calamnimo iyo ta'niis baa ku wada jira sababtuna hal dhinac buu dhadi ka yahay weeyo lafdiga uuna macnaha waa nin laakiin lafdigii baa ta' qaatay wa zaynabo oo kale wey zaynab zaynab waa maa laa yansarif sababtuna laba cillo ayaynu ka haynaa waa calamiyo iyo ta'niis ta'niisinteeduna waa dhinac qura oo xagga macnaha ah lafdigii baan ta'sidanin zaynab marka la yidhaah wa salmaa oo kale wey salmaa salmaa waa maa laa yansarif maaniceeguna waa alifu taaniis almaqsuura alifu taaniis almaqsuura ayaa salmaa ku dhacay cilladaasoo keliya ayaa maa laa yansarif ka dhigaysa wa saxraa'a oo kale weeye saxraa'a waa maa laa yansarifoo isna cilla waaxidda ayaa ku dhacday cilladaasi waa alifu ta'niisi lmamduuda fa alifu ta'niisi alifu ta'niiska iyo waljamcu jamaca alladii jamaca oo laa nadiira wax lamidihi lahu isaga uuna u ahayn fi laaxaadi mufradaadka uuna ugu ahayn kullun mid kaste oo minhumaa labadaa ka tirsani yasta'firu wuxuu la gooni noqon bilmanci mancinta ayuu la gooni noqon oo maa laa yansarif bay ereyga ka dhigayaan walbawaaqii kuwa baaqiga ah ee soo hadhay waa sideedda soo hadhaye laabudda waxaa lagama maarmaana min mujaamacati kulli cilla cillo kastiba inay la kulanto oo minhunna iyaga ka tirsan lisifati sifada saddex baa la kulmaa awil calamiyati ama calamnimada lixda kaleba way la kulmayaan kolkaa calamiyadu saddex bay gaar u leedahay waa tarkiibka iyo cujmada iyo taaniiska watatacayanu waxay u caynoobaysaa alcalamiyatu calamiyadu maca tarkiibi tarkiibka miciisa haddii murakab maa laa yansarifa la sheego calamuun baa wehelinaya sifa ma weheliso iyo wa ta'niifsi ta'niifka haddii dhadig maa laa yansarifa la sheego calam uunbaa weheliye sifa ma wehelinayso walcujmati iyo cujmada cajaminimada haddaad magac cajamiyo maa laa yansarifa aad aragto cilada labaad waxay noqonaysaa calamiyo laakiin wasfiye ma aha saddexdaa ayuu calamku la gooni yahay tarkiibka iyo ta'niiska iyo cujmada wa shardulcujmati cujmada oo inuun ereygu carabi ahayn waxaa loo shardiyaa calamiyatu inuu calam yahay fi lcajamiyati cajamiga inuu calam ku yahay wa ziyaadatun iyo inuu ka ziyaadsan yahay cala halaasati saddexda inuu ka ziyaadsan yahay waxaa lagu leeyahay magacu markuu calamiyo iyo cujmo maalaayansarif looga dhigayo cujmada waxaa la shardiyaa laba arrimood afkii cajamiga inta una carabiga laga dhigin waa inuu afkaa cajamiga calam ku ahaan jiray waa inuu saddex xarafna ka badan yahay labadaa qodob baa la shardiyaa wa sifati sifada waxaa loo shardiyaa asaalatuhaa inay sifadu asal tahay ee sifo caarida ah inayna noqonin waa kow wacadamu qabuulihaa iyo inayna aqbalaynin ataa ata inayna aqbalaynin sifada laba shardi baa looga baahan yahay kow inay asal tahay ee caarid ayna ahayn iyo laba inayna ta aqbalin ee bilaa ay bilaata noqonayso wa sifati wa shardu sifati sifada waxaa loo shardiyaa asaalatuhaa asalnimo ayaa loo shardiyaa wacadamu qabuulihaa aqbal la-aanna waa loo shardiyaa ataacata uu aqbalayo fa curyaanun ereyga curyaan ah waa ka qaawan wa armalun iyo ereyga armal ah waa ka baahan armal innagu aadaa un baan cayn ka dhignaayo carmal baynu nidhaahnaa wa safwaanun iyo ereyga safwaan ah wa arnabun iyo ereyga arnaboo bakayla oo bimacnaa qaasin qaasin looga jeedo waa curyaankiibaa qaasinka loo celinayaa waa mid dhibaataysan wa daliilin looga jeedo armalka ka faqiirka daliil baa looga jeedaa munsarifatun dhammaan waa munsarif dhammaantood munsarif weeye afartuba wayajuusu waxaa bannaan fii naxwi hindin hinde iyo ka lamidka saddexda xaraf hadduu ka badnaan waayo dhexdana ka reebmo isagoo bilaato ah wajhaani laba weji baa bannaan in la sarfiyo la tanwiiniyo oo la yidhaha jaa'ad hindun iyo in sarfigii iyo tawiinta loo daayo godaal qura la siiyo o layidhaha jaaءat hindu wayajuuzu waxaa bannaan fii naxwi hinda hinde iyo ka lamidka ah wajhaani laba weji ayaa bannaan bikhilaafi zaynab zaynab se way khilaafsan tahay oo laba weji ma bannaana iyada iyadoo bilaato ah saddexdii xaraf bay ka badnaatay wa wamaa laa yansarifuun wa saqara saqarina way khilaafsan tahay oo ereyga saqara ah waa maa laa yansarif iyadoo saddexdii xaraf ah sababtuna wasadkay ka xarakaysan tahay iyo wa balkh ereyga balkhun ah waa maa laa yansarif balkhuna ah, sababtuna saddexdii xaraf way tahaye magacana cajami laga keenay oo aan ahayn dee aan asal ahayn carabiga aan asal ku ahayn waka cumaro oo kale weeye cinda tamiimin ree tamiim agtooda cumar waa maa laa yansarif waka cumara cumar oo kale weeye cinda tamiimin iyo baabu xadaami xadaami baabkee waka cumara cumar waxa la mida cinda tamiimin reer tamiim agtooda baabu xadaami ayaa la mida cumar waxaynu nidhi cadli baa ku dhacay oo waa maalaayensarif oo caamir baa laga keenay haddaba ereyga xadaami lafteedana xaadima baa laga keenay oo waa maa laa yansarif siday reer tamiim qabaan waa haddii xadaami aan ra' lagu dhammaynin sida safaari oo kale aan laga dhigin wa ka cumaro cumar waxaa la mida cinda tamiimin reer tamiim agtooda baabu xadaami baabka xadaami ayaa la mida in lam yukhtam haddaan lagu gebagebayn biraa'in ra' haddaan lagu gebagebayn ka safaari oo kale weeyi xadaami waa maa yansarif reer tamiim siday qabaan qowlka xoogga badanina maalaa yansarif kama dhigaye munsarif buu ka dhigeen mebni buu ka dhigayaa oo waa mebni baa la leeyahay in lam yukhtan biraa'in ka safaari oo kale weeyi haddii safaari oo kale uu noqdo oo ra'daa lagu dhammeeyo maalaa yansarif maahee waa iska mebni wa amsi ereyga amsiya oo kale weeyi oo limucayanin u sugnaaday mid la cayimay amsi oo wax la garanaya waa shalaydii kuugu dhoweyd laakiin amsi haddii maalin tegey uun looga jeedo oo maalinkaa tegey maalin la garanayaba uuna ahayn munsarif bay noqon maa laa yansarif waxay noqonaysaa maalin la garanayo marka looga jeedo limucayanin in kaana hadduu yahay marfuucan mid la rafcinayo dahaba amsu bimaa fiihi bay odhan jireen shalay wixii ku jirayba way la tagtay waa in kaana marfuucan haddii la rafcinayo amsida oo amsu ay tahay oo ay godan tahay haddaba haddii aan la rafcinaynin oo amsi la nasbinayo ama la jerayo mebni baa iyada loo qaatay xilliga rafcahana maalayansarif baa loo qaatay wa bacduhum culimmada qaarkood lam yashtarid mayna shardiyin fiihimaa labadan dhexdooda wax al halkaa ma fiihimaa buu yidhi mise fiihaa buu yidhi fiihimaa waxay u noqonaysaa xadaamidii aynu nidhi ra' lagu gebagebaynin iyo amsidii aynu nidhi waa inay eh, marfuuc tahay wa bacduhum qaarkood lam yashtarid ma shardiyin fiihimaa labadan dhexdooda midnaba waxba uma shardiyin oo mutlaq buu ka dhigay wa saxaru lafdiga saxaru a weeyi cindaljamiici sida laysku waafaqsan yahay in kaana hadduu yahay darfan daraf mucayanan lagala cayimay maalin la garanayo suxuurteeda hadduu yahay ereyga saxaru waa maa laa yansarif iyaduna layskuma khilaafsano iyada maalin la garanayo suxuurteeda laakiin haddii aan la geranayn maalinta waa kii aayadda qur-aanka id ilaahay uu ku lahaa fanaj bisaxarin bisaxarin waa la tanwiiniyey aayadda qur-aanka ah waayo suxuur gaara looma jeedo dee haddii suxuur gaara loo jeedo tawiinta waa laga ilaalinayaa aslu waxa asalu ah filismi ismiga waxa asalu ah ismigii almucrabi la icraabayey bilxarakaati xarakooyinka la icraabayey asarfu sarfiga ayaa asal u ah ismiga mucrabka ah ee xarakada la ecraabayo sarfi baa asal u ah waa in la sarfiyaa oo la tanwiiniyaa wainamaa yakhruju wuu ka baxayaa can daalika kaa alasli ee asalka ah idaa wujida fiihi marka laga helo wowgaa wuu fadxiye goda idaa wujida fiihi marka laga helo dhexdiisa cilataani laba ciladood marka laga helo oo min cilalin cilada ah ciladaha oo tiscin sagaala ow amase waaxidatun mid marka laga helo minhaa ciladaha ka tirsan oo taquumu istaagaysa maqaamahumaa meeshooda waqad jamaca waxa kulmiyey alcilalo ciladaha waxa kulmiyey atisca ee sagaalka ah fii beytin waaxidin beyd qudha waxa ku kulmiyey man qaala ninkii yidhi اجمع وزين عادلا أنث بمعرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كملا اجمع جمعي oo wasin miisaan caadilan adigoo cadaalad ku sugan anis dhadigee bimacrifatin adoo aqoon ku dheehan rakib iska kor doqoniimo oo wasid siyaadso cujmatan cajami falwasfu tilmaanta wanaagsani qad ka mulo way ku dhammaystirantaye ninkani wuxuu ku leeyahay habeenkii markaad sii seexanayso gobolku kuu dhaco ijmac maanta waxaad xisaabtanoo waxaad qabatay isku keenoo ururi wasin haddana miisaan oo kafadda saar maxaa khayr ahaa maxaa shar ahaa caadilan adigoo cadaalad samaynayo naftaada aan u eexanaynin annif isdhadigeeyo isxaqir bimacrifatin adigoo aqoon ku dheehan rakib iska kor buu ku yidhi doqoniimo oo wasid ziyaadso cujmatan cajami falwasfu wasfigu qadka mulow ku dhammaystirmay markaa wanaaggii baa kuu dhammaystirmay buu ku yidhi ijmac maxaynu uga jeednaa ijmac waxaynu uga jeednaa waa siiqatu muntaha aljumuuc wasin maxaynu uga jeednaa wasnulficil baynu uga jeednaa caadilan maxaynu uga jeednaa cadli anis maxaynu uga jeednaa taaniiska labadiisa qaybood bimacrifatin maxaynu uga jeednaa calamiya rakib maxaynu uga jeednaa tarkiib zid maxaynu uga jeednaa ziyaadat alif wanuun cujma maxaynu uga jeednaa cajami falwasfuna waa sifadii qadkamulahu dhammaystirmay buu yidhi wa haada albeytu beydkani axsanu wuu ka wanaagsan yahay min albeyti beydkiibuu ka wanaagsan yahay alladii beydkii asbatuhu aan ku soo sugay fi lmuqadimati xagga hore aan ku soo sugay wa huwa isagu libni naxaas gabayaagii sheekhii ibnu naxaas ayuu u sugnaaday waqad mahaltuhaa waxaan ku tusaaleeyey fi lmuqadimati matniga yar baan ku tusaaleeyey cala tartiibi siday u kala horreeyeen baan ugu tusaaleeyey wahaa baraaruge ana anigu ashraxuhaa waan sharxayaa calaa haada tartiib tartiibkaasaan u sharxi fa aquulu waxaan leeyahay haddaba ama waxaan ku odhanayaa alcilatu aluulaa cilladda koobaad wasnu lficli waa wasnu lficil wa xaqiiqatuhu wasnulficilka xaqiiqadiisu an yakuuna alismu ismigu waa inuu yahay calaa wasnin wasan mid ku dul sugan khaasin u khaas a ah bilficli ficilka ow yakuuna ama waa inuu yahay fii awalihi bilowgiisa hore ziyaadatun ziyaado ka siyaadati alficli ficilka siyaadadiisa oo kale ah wa huwa isagu musaawin lahu wuu la siman yahay fii wasnihi xagga wasanka way ku siman yihiin falwalu ka hore ka an tusamiya waa inaad ku magacowdo rajulan nin qatala waa inaad ku magacowdo bitashdiidi adoo shadaya ow duribo waa inaad ku magacowdo ow naxwahu waxa la midkaa waa inaad ku magacowdo min abniyati maa kii awsaantiisa isagoo ka tirsan lam yusame faaciluhu faacilkiisa aan la magacaabin aw indalaqa ama waa inaad ku magacowdo iyo wa naxwahu waxa la midka ah oo min alafcaali almaadiya ficilada maadi'a almabduu'ati ee lagu bilowday bihamsati alwasli faina haadihi alawsaan wasanadani kulluhaa gebi ahaan khaasatun waxay khaas ku yihiin bilficli ficilka wa haani ka labaad waa midlu axmeda wa yaziid axmed iyo yaziid iyo wayashkur oo kale iyo wa taklib oo kale wa narjis oo kale calaman iyagoo wada calama oo ziyaadada axmedku markay ismiga ku jirtiiyo ficilka dee ficilkay macno leedahay oo hamsuu takalum buu ku tusaa markaad eegta ya-da yaziid iyo yashkur ku jirta haybay ku tustaa markaad aragto nuunka ner ta'da ku jirta mukhaadab bay ku dhacdaa nuunka nerjis ku jira dad naftooda waa weynaya ayay ku dhacdaa ama qof mutakalima oo naftiisa weynaynaya alcillatu thaaniya cilladda labaad atarkiibu waa tarkiibkii walayse almuraadu bihi ka loo jeedaa ma aha tarkiibalidaafati tarkiibka idaafiga ah kamri ilqays oo kale looma jeedo lianna alidaafata idaafadu taqtadii waxay keensanaysaa alinjiraara jaran bilkasrati kasro lagu jermo idaafadu iyadaaba jer keensata ee sabab u noqon maysa maalaainsarifnimada falaa takuunu noqon mayso muqtadiyatan mid keensanaysa liljari jer mid keensanaysa bilfadxati fadxa lagu jero walaa tarkiiba walaa tarkiiba lisnaadi tarkiibka isnaadiga ana looma jeedo kashaaba qarnaahaa oo kale way dhafoorraday ka caddaatay wa ta'abada sharan oo kale way shar buu kilkilada gashaday fa innahu min baabi ilmaxkiyi isna waa baabka maxkiga ah oo xarakadiisii horun baa lagu soo xikaayoonaya wala tarkiib almasjiya tarkiib masjiya looma jeedo almakhtuuma oo lagu gebagebeeyey biweyhi lagu gebagebeeyey midla sibaweyhi wa camraweyhi liannahu min baabi lmebniyi isna baabka mebniga ayuu ku jiraa wa sarfu sarfiga iyo wa cadamuhu la'aantiisa innamaa yuqaalaani waxaa la odhanayaa filmucrabi mucrabka wa inama almuraadu waxaa looga jeedaa atarkiibu tarkiibka almasjiyu masjiga ah alladii kaasoo lam yuqtam aan lagu gebagebayn biweyhi aan lagu gebagebayn ka baclabaka oo kale weeye wa xadramowd oo kale weeye wa macdii karibo oo kaleba weeye alcillatu haalisa cilladda saddexaad alcujmatu waa cujmada iyo cajaminimada wahiya iyadu an takuuna alkelimatu kelmaddu waa inay tahay cala alawdaaci wadciyadii alacjamiyati ee cajamiga uu lahaa ka ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba sida tusaalayaashaas oo kale wa jamiicu asmaa'i alambiyaa nebiyada asmaadooda oo dhani acjamiyatu waa wada cajami ilaa arbacatan afar mooyaane muxammedun sala allahu calayhi wasalam waa rasuulka iyo wa saalixun iyo wa shucaybun iyo wa huudun salawaatullaahi wa salaamuhu calayhim ajmaciin wa yushtaradu waxaa la shardiyaa liictibaari alcujma cajaminimada marka la qiimaynayo amraani laba amar baa la shardiyaa cajaminimaduba laba amar unbaa la shardiyaa qiimaynteeda axaduhumaa labadaa midkood an takuuna alkelimatu kelmaddu waa inay tahay calaman calam waa inay tahay fii luqati alcajami luqadda cajamiga waa inay ku tahay kamaa mahalnaa saan soo tusaalaynay oo kaleba weeyi falow kaanad hadday ahaato cindahum cajamiga agtooda isma jinsin ismuljinsi hadday tahay uma jacalnaaha aynu ka yeelno calaman calam aynu ka yeelno wajaba waxa waajibaya sarfuhaa in la sarfiyo wadaalika kaasina bian tusamiya waa in lagu magacaabo rajulan nin bilijaamin lijaam baa lagu magacaabay oo xakamo ah ow diibaajin baa lagu magacaabay oo xariir ah athaani ka labaadna an takuuna waa inay tahay zaa'idatan mid ka badan calaa halaathati axrufin saddex xaraf mid ka badan waa inay tahay falihaadaa kan dartii insarafa waxaa munsarif noqday nuuxun nuux baa munsarif noqday wa luutun luut baa munsarif noqday nuux iyo luut iyagoo cajamiya ayay tanwiinta qaateen saddex xaraf bay ka badnaan waayeen qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi ilaa aala luutin luut aalkiisa mooyaane najaynaahum waanu badbaadinnay wa qaala allaahu tacaalaa ilaahay ayaa yidhi innaa annaga ayaa arsalnaa dirnay nuuxa nuux baan dirnay ilaa qowmihi tolkii baanu u dirnay waman zacama ninka sheegta mina naxwiyiina isagoo naxwiyiinta ka mida anna haada nawca noocan yajuusu fiihi inuu bannaan yahay asarfu sarfigu inuu bannaan yahay wa cadamuhu iyo in laan la sarfinin falaysa ma aha bimusiibin nin asiibay arrintaasi sax ma aha alcilatu araabica cilladda afraad atacriifu waa tacriifkii walmuraadu bihi ka loo jeedaana tacriifulcalamiyati calamnimo in wax lagu tacriifiyo weeye lianna almudmaraati damiirada walishaaraati iyo ishaarada waalmawsuulaati iyo mawsuulada laa sabiila wax jid ihi lidukhuuli tacriifihaa tacriifkeega geliddeeda uma aha fii haadalbaabi baabkan ay soo gasho liannahaa iyadu mebniyaatu waa wada mebniyaad kulluhaa gebi ahaan wa haadaakani baabu icraabin waa baabkii icraabta wa amaa duladaati ereyga adaadka u saaxiibka ah walmudaafu iyo ka mudaafka ah fa ina alisma ismigii idaa kaana markuu yahay hayra munsarifin midan munsarif ahayn uma dakhalatu ay gasho alaadaatu aadaadku uu galo ow udiifa amase la idaafeeyo in jara wuu jermi bilkasrati kasre ayuu ku jermi fastaxaala waxa mustaxiil ah iqtidaa'uhumaa labadaasi inay keensadaan aljariid bilfadxati fadxa lagu jaraya kasrayba keenayeen waxiina idin haddaba markaa falam yabqa ma soo hadhin ilaa tacriifu alcalamiya calamnimo ku macrifayntii mooye wax kale alcilatu alkhaamisa cilladda shanaad alcadlu waa cadligii wa huwa isagu taxwiilulismi waa in ismiga la wareejiyo min xaalatin xaalad laga wareejiyo ilaa xaalatin ukhraa xaalad kalena loo wareejiyo maca baqaa'i macnaha baaqi ahaantiisa miciisa macnihii alasliyi ee asalka ahaa wa huwa isagu calaa darbayni laba qaybood ayuu ku dul sugan yahay waaqicin mid dhacaya filmacaarifi macaarifta dhexdooda iyo wa waaqicin mid dhacaya fi sifaati sifooyinka dhexdooda falwaaqicu ka dhacaya filmacaarifi macaariftu ya'tii wuxuu ku imani calaa wasnayni laba wasan axaduhumaa midkood fucalu waa wasanka fucala wadaalika kaasi filmudakeri waa labka dhexdiisa wa cadluhu waxaa laga soo wareejiyey can faacilin ka cumaro oo kaleba weeye caamir baa laga keenay wa zufaro oo kaleba weeye zaafir baa laga keenay wa zuxalo oo kaleba weeye zaaxil baa laga keenay wa jumaca oo kaleba wa jumaxa oo kaleba weeye jaamix baa laga keenay wa haaniika labaadna facaali waa wasanka facaali ah wadaalika kaasi filmu'anasi waa dhadiga dhexdiisa wa cadluhu waxaa laga soo cadliyey can faacilatin naxw xadaami oo kaleba weeye inan baa la odhan jiray xaadime baa laga keenay xaadima waqataami oo kaleba weeye qaatima baa laga keenay waraqaashi oo kaleba weeye raaqisha baa laga keenay wadaalika kaasi waa fii luqati tamiimin reer tamiim luqadoodii khaasatan oo qura fa ama alxijaaziyuuna xijaaziyiintu fayebnuunahu waxay ku binaynayaan cala alkasri kasray ku binaynayaan qaala shaaciru gabayaa ayaa gabay tigiyoo wuxuu yidhi وتاركة تدل لها قطامي رضينا بالتحية والسلام أتاركة متك تغيس متهي تدللها تدللك إيو تدللك صفة لو يقان قطامي إن أنت قطامئه هرت قطامي تدللك ميسكد إنيسا تلو إريق تدللك أوحى لو يقان وصفة أي ددق ليهينو وحا ليلا وحي دونا ينبي ديدي يلاهدين وحا ويددق أوردن ayaa la yidhaahdaa sifadaa way leeyihiin soomaaliduna dumarka arraweelaa kula talisay bay yidhaahdeen arraweelo ayaa kula talisa oo ku tidhi dumaro waxaad doonaysiin diiday dhaha carabigana waxaa la yidhaha tadallul baa la yidhaahdaayo waxay doonayaan ayay diideen afka waan diidnay bay ka odhanayaan wayna rabaan wuxuu idhi ataarikatun ma ka tegaysaa oo ma iska daynaysaa tadallulahaa tadallulka ma iska daynaysaa qadaami inanta qadaami la yidhaahdaa waxaanay doonaysa ay diiday leedahay ma iska dayni talow radiinaa waxaanu ku qanacnay bitaxiyati salaanta ayaanu ku qanacnay iyo wa salaami salaanta eh maxalu shaahidku waxa weeye ereyga qadaami waa mubtade halkii marfuucun bidama laga odhan lahaa mebniyun bilkasra baa laga yidhi wa qaala aakhar mid kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi idaa qaalaad xadaami fasandiquuhaa fa ina alqowla ma qaalaad xadaami idaa qaalat markay tidhaa xadaami inanta xadaami'ihi war markay tidhaa fasadiquuha iska rumaysta fa ina alqowla warka dhabti'ihi maaka weeyaan qaalat ay tidhi xadaami inanta xadaami'i ereyga xadaami'ihi laba jeer buu gabayga ku jiraa labada jeerba waa faacil halkii laga godi lahaa ayaa laga halkii laga godi lahaabaa laga kasriyey waa binihii uu inoo sheegayay xijaaziyiintu ay qaateen fa in kaana hadduu yahay aakhiruhu aakhirkiisu raa'an hadduu yahay ka safaariba weeyi waa ismun limaa'in ceel biyo-abaa safaari la yidhaah waxadaari oo kaleba weeyi waa likowkabin xidig baa la yidhaah wa wabaari weeyi liqabiilatin qabiiluu u ahaaday fa agharuhum badankood yuwaafiqu wuxuu waafaqayaa alxijaaziyiina xijaaziyiinta calaa binaa'ihi binayntiisa cala alkasri kasre uu ku binaynayo wa minhum waxaa ka tirsan man laa yuwaafiquhum cidan waafaqaynin bal yeltasimu laasimaya alcraaba icraabkii wa manca sarfi iyo sarfi la'aantii wa mima ikhtalafa wa mimaa kii waxa ka tirsan ikhtalafa fiihi ay isku khilaafeen atamiimiyuuna tamiimiyiintu aydane amsi ereyga amsiyabaa ka mida alladii kaasoo uriida bihi looga jeedo alyowmu maalin baa looga jeedaa alladii maalinka oo qabla yowmika maalintaadan ka horreeyey fa aksaruhum badankood yemnacuhu wuxuu diidayaa min asarfi sarfin ayuu diidayaa in kaana haddii uu yahay fii mowdici rafcin mid meel rafco yaalla calaa annahu isaga oo macduulun laga cadliyey can ilamsi amsi al wadata ayaa laga cadliyey fa yaquulu wuxuu odhan madaa amsu shalaydii way tagtay bimaa fiihi wixii ku jiray way la tagtay wayebniihi wuxuu ku binaynayaa cala alkasri kasre ayuu ku binayn fi nasbi nasbaha iyo waljari jarka dhexdiisa calaa annahu isagu mutadaminun inuu sito macna alalifi walaam alif iyo laam inuu macnahoogii sito oo shabah macnawihii uu ku dhacay fa yaquulu wuxuu odhan ictakaftu amsi shalay ayaan ictikaafay wamaa ra'aytuhu maanan arag mud amsi shalay laga bilaabo wa bacduhum qaarkood yucribuhu wuu icraabi icraaba maa laa yansarif maa laa yansarifka sida la icraabo mutlaqanka iyoon la kala qaadaynin waqad dakartu daalika arrinkaa waxaan ku soo sheegay fii sadri haada sharxi sharaxan bilowgiisii hore kitaabka markaynu bilownay ayaan mas'alada ka soo hadalnay wa amaa saxaru ereyga saxaru'a ah, fa jamiiculcarabi carab oo dhani tamnacuhu way diideysaa min asarfi in la sarfiyo ayay u diideysaa bishardayni laba shardi bayna ugu diideysaa axaduhumaa midkood an yakuuna waa inuu yahay darfan daraf waa inuu yahay wa haani ka labaadna an yakuuna waa inuu yahay min yowmin maalin xaggii mucayanin la cayimay ka ka qowlkaagoo kaleba weeye ji'tuka waan kuu imid yowmaaljumuca maalintii jumcaha saxara suxuurtii baan kuu imid li'annahu isagu xiina idin marka ah macduulun waxaa laga soo cadliyey canisaxar baa laga soo cadliyey kamaa qadara siday qadareen atamiimiyuuna tamiimiyiintu amsi siday ku qadareen macduulan in laga soo cadliyey can ilamsi fa in kaana hadduu yahay saxara suxuur saxara lafdiga saxarihi hayra yowmin maalin hayrkii mucayanin aan la cayimin halkaa hayra ra'da inuu kordhigay ahayd ra'da wuu iga so sax weeyi sidan baaba loo dayn karaa fa in kaana hadduu yahay saxara hayri yowmin maalin hayrkii suxuurtii maalinkaasoo mucayanin la cayimay insarafa uu iska sarfoomi ka qowlihi tacaalaa najaynaahm bisaxarin waxaanu badbaadinay suxuur walwaaqicu ka gelaya ee dhacaya fi sifaati sifooyinka dhexdooduna darbaani waa laba qaybood waaqicun mid dhacay filcadadi cadadka dhexdiisa iyo wa waaqicun mid dhacaya fii hayrihi cadadka hayrkii falwaaqicu ka dhacaya fii hayrihi filcadadi cadadka ya'tii wuu iman calaa siiqatayni laba siiqo waa fucaala siiqada ah iyo wa mafcal siiqada ah wadaalika kaasi filwaaxidi waa kowda walarbacati iyo afarta wamaa baynahumaa iyo waxa u dhaxeeya taquulu waxaad odhan uxaado kelikeli wa mawxad kelikeli wa hunaa'a laba laba wa mathnaa laba laba wa hulaato saddex saddex wa methla saddex saddex wa rubaaco afar afar wa marbac afar afar qaala albukhaariyu wuxuu yidhi bukhaari raximahu llaahu tacaala laa tatajaawazu lcarabu carabi ma gudubto alarbacata arbacada ma gudubto fa haadihi alalfaadu alfaadan athamaaniyatu ee sideedda ah macduulatun waxaa laga soo cadliyey can alfaadilcadadi alfaadulcadadka alarbacati ee afarta ah mukararatan iyadoo la celceliyey sideed waxay tahay labada wasan wasanka mafcal ah waa afar wasanka fucaalana waa afar sideed bay isku noqonaysaa markaa ilan kow ilaa afar baa mafcal mar lagu keenaya marna fucaalo lagu keenaya lianna uxaado lafdiga uxaada ah macnaahu macnihiisu waaxidun waaxidun weeye wa hunaa'a lafdiga hunaa'a ah macnaahu macnihiisu isnaani isnaani weeye wakadaa kan waxaa la mida albaaqii inta soo hadhay qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi ulii ajnixatin baalal bay u saaxiib yihiin baalalka oo mathnaa laba laba ah wa hulaasa saddex saddexa wa rubaaca afar afara waa mathnaa hulaasa rubaaca fa mathnaa lafdiga mathnaa ah iyo wamaa bacdahu ka dambeeyaa sifatun wuxuu sifo u yahay liajnixatin ayuu sifo u yahay walmacnaa macnuhu waxa weeye wallaahu aclamu ilaahay baa og e ulii ajnixatin baalal buu u saaxiib yihiin baalalka oo inayni inayni laba laba ah wa alaaثatin alaaثatin saddex saddexa wa arbacatin arbacatin afar afara wa amaa qowluhu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka qowlkiisa uu yidhi salaatuleyli salaatuleylku mathnaa mathnaa laba laba weeye lafdiga mathnaa ah athaanii ee labaad lita'kiidi ta'kiid buu u sugnaaday laa liifaadati takraari takraar faa'iidayntii uma aha lianna daalika kaasi xaasilun wuxuu ku xasilay bilaweli ka hore ayuu ku xasilay walwaaqicu waxa ka dhacaya fii hayrilcadadi cadadka hayrkii ukharu'a lafdiga ukharu'a wadaalika kaasi naxwu qowlika waa qowlkaaga oo kale marartu waxaan soo maray biniswatin dumar dumarka oo ukharo kale liannahaa iyadu jamculukhraa alukhraa oo la jamciyey weeye wa ukhraana unhaa aakhar aakhar dhadigiisii weeye alaa taraa war miyaadan ogayn ama arkayn annaka adigu taquulu inaad odhan jaa'anii waxa ii yimid rajulun aakharu nin kale wamra'atun ukhraa iyo gabadh kale waalqaacidatu qaacidadu waxa weeye anna kulla fuclaa fuclaa kaste mu'anasatan mu'anasatan oo dhadiga ah anna anna kulla fuclaa kaste oo mu'anasata afcal afcal dhadigiisa ah laa tustacmalu hiya iyada lama isticmaalo waa fuclaaga walaa jamcuhaa jamceegana lama isticmaalo ilaa bilalifi walaam inay al sitaan mooyaane ow bilidaafati ama inay idaafo sitaan mooyaane kalkubraa mufrad markay tahay albaad ku dare alkubraa wasuqraa waalkubari waasugari qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi innahaa laixda alkubari innahaa iyadu laixda alkubari kuwa waaweyn mid ka mida weeye alkubar al buu hadda sitaa walaa yajuusu ma bannaana an taquula inaad tidhaahdo suqraa ereyga suqraa ah inaad sidaa bilaa al ugu dhawaqdiyo bilaa idaafo walaa kubraa inaad tidhaa walaa kubar inaad tidhaa walaa suqar inaad tidhaa ma bannaana walihaadaa sidaa darteed laxanu way ku gef xugmiyeen alcaruudiyiina cilmiga caruudka qolada ka waranta fii qowlihim hadalkooga ay yidhaahdeen faasilatun kubraa maxaa laga rabay al inay qaadato ilan kubra oo bilaa ala lama isticmaalo ama bilaa idaafe eh wa faasilatun suqraa way khaldameen baa la yidhi ereyga suqraa inay al ku daraan bay ahayd isagoo al wata alfaasila asuqraa inay yidhaahdeen wallaxanu waxa kaley ku gaf xugmiyeen abaanuwaas gabayaagii la odhan jiray fii qawlihi qowlkiisii iyo gabaygiisii ayay u arkeen inuu khaldanaa ama uu gafay bay u arkeen wuxuu yidhi gabay intuu tiriyey كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حسباء دور على أرض من الذهب كأن صغرى واحد مودابة تيذا يرير وحبد مودابة بويري وكبرى يتيذا واوين ومن فقاقعها فقاقع ديديئة فقاقع ده waxa loo ee khamran filayaa inuu gabayga kaga warramayey wuxuu u jeedaa markaa faqaaqicda waxaa loo yaqaanaa marka biyaha la shubo oo kale sida qooshku markuu faxayo oo kale fudhfudhka yar ay biyuhu sameeye xoor aburka yar ee sidaa iskugu xidhmo ee dul jooga kaa ayaa faqaaqic loo yaqaanaa ereyga faqaaqica kolka laba riwaayo ayaa ku soo aroortay qolo fawaaqic bay yidhaahdeen fawaaqic qolona faqaaqic bay yidhaahdeen labada riwaayaba way jirtaa waa isku macno uun waa abur aburka yar ama fudhfudhka eh, yar ee dul jooga weeye wuxuu idhi ka-anna suqraa teedii yaryarayd waa fudhfudhkii yaryaraa wa kubraa iyo teedii waaweynayd oo min faqaaqicihaa xoorkaa yaree bi'en xidhan ah waxaabad moodaaba buu yidhi xasbaa u durrin jawhar baabad moodaaba buu yidhi ciiddeedii ama qururuxeegii qururux yaroo jawhar laga sameeyey baad moodaa oo calaa ardin dhul la duldhigay mina dahabi dahab ka samaysan dhul goglanoo gebigiisuba dahaba jawhar yaroo lagu dul daadiyey ayaabad moodaaba buu yidhi gabayaagu markuu ka warramayey taa gabayaagu wuu khaldamay ereyga suqraa iyo ereyga kubraa isagoo al iyo idaafatoona aan u yeelin ayuu isticmaalay inuu khaldamay baa la sheegay markaa fa kaana alqiyaasu qiyaasku wuxuu ahaa an yuqaala in la yidhaha al ukharu in la yidhaa walaakinahum cadaluu way cadliyeen can daalika alisticmaal isticmaalkaa asha ayay ka cadliyeen faqaaluu waxay yidhaahdeen ukharu ayay yidhaahdeen kamaa cadala tamiimiyuun ree tamiimiba siday u cadliyeen ereyga alamsa ah can ilamsi ay uga soo cadliyeen wa kamaa cadala siday u cadliyeen jamiiculcarabi carab oo dhani saxaro lafdiga ah can isaxari ay uga cadliyeen qaala allaahu tacaalaa ilaahay baa yidhi fa ciddatun tiro ayaa laga rabaa oo min ayaamin maalmo ah ukhara kale ereygaa ukhara alcillatu saadisa cilladda lixaad alwasfu waa sifada ka axmar oo kaleba weeyi wa afdal oo kaleba weeyi wa sakraan oo kaleba weeyi wa khadbaan oo kaleba weeyi axmar iyo afdal waa sifo iyo wasnulficil sakraan iyo khadbaan waa sifo iyo ziyaadat alif wanuun wa yushtaradu waxaa la shardiyaa liictibaarihi qiimayntiisana amraani laba amar ayaa loo shardiyaa axaduhumaa labada amar midkood alasaalatu waa asaalo labada amar midkood waa asaalo oo inay asal yihiin weeyi falow kaanat ilkelimatu kelmaddu hadday tahay fil asli asalkii isman magac hadday tahay uma dara'ad lahaa ay ku soo derrido alwasfiyatu sifanimadu ay ku soo derrido lam yuctada bihaa lama tirsanayo wadaalika kaasoo kalow la mid noqonaya kamaa idaa akhrajta markaad saarto safwaanan ereyga safwaan ah iyo wa arnaban ereyga arnab ah can macnaahumaa macnahoogii alasliyi ee asalka ahaa safwaan dhagax suubaana buu ahaan jiray arnabna waxaad xayawaankan la yaqaanee bakaylaha ah buu ahaan jiray wa huwa isagu alxajaru alamlas waa dhagaxa suubaanka ah iyo walxayawaanu noolaha almacruufu la yaqaan oo wastacmaltahumaa ad u isticmaasho bimacnaa qaasin mid adag safwaankii baad mid adag uga jeedaa wadaliilin iyo mid dullaysan deliilkana waxaad uga jeeddaa arnabkii oo faqulta ad tidhaa haadaakani qalbun waa qalbi safwaanun qallafsan wahaadaakani rajulun waa nin arnabu dulaysan fa innaka adigu tasrifuhumaa waad sarfin licuruudi lwasfiyati sifada soo deriday ayaad u sarfini fiihimaa dhexdooda ahaani qodobka labaad allaa taqbala waa inayna aqbalin alkelimatu kelmaddu waa inayna aqbalin taa'a ta'niisi ta'da taa'u ta'niiska waa inayna aqbalin falihaadaa sidaa darteed taquulu waxaad odhan marartu waxaan soo maray birajulin nin curyaanin qaawan warajulin nin armalin faqiir ah bisarfi waad iska sarfin waa liqowlihim odhaahdooda filmu'anasi dhadiga ay yidhaahdeen curyaanatu mid qaawan wa armalatun iyo mid armala oo carmala bikhilaafi sakraan sakraan wuu khilaafsan yahay iyo wa axmar oo fa inna mu'anafahumaa dhadigoogu sakraa weeye iyo wa xamraa'a bikayri taa'i ta la'aanteed isagoo ah alcilatu saabica cilladda toddobaad aljamcu waa in la jamciyo wa sharduhu waxaana la shardiyaa an yakuuna inuu yahay calaa siiqatin siiqo mid ku dul sugan siiqada oo laa yakuunu calayhaa ayna dusheeda ahayn alaaxaadu mufradyadu ayna dusheeda ahayn wa huwa nawcaani waa laba nooc mafaacilo ereyga mafaacilo ah ka masaajiddo oo kaleba weeyi wa daraahimo ereyga daraahimo ah wa mafaaciila ereyga mafaaciila ah ka masaabiixa iyo wa oo kaleba weey daawuuskiiyo misbaaxii alcilatu thaamina cilladda sideedaad aziyaadatu waa ziyaadada waalmuraadu bihaa waxaa looga jeedaa alalifu wannuun waa in lagu ziyaa azaa'idataani ee ziyaadada ah naxwu sakraan oo kale weyi ka sikraansan wa cusmaan oo kale wey ninka cusmaan la yidhaah alcilatu taasica cilladda sagaalaad ata'niisu waa ta'niiskii wa huwa ta'niisku calaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood buu ku dul sugan yahay ta'niisun dhadigeyn bilalifi alif lagu dhadigeeyo ka xublah oo kale weytii uurka lahayd wa saxraa'a oo kale weytay saxaariya meeshii lama degaanka ahaa wa taaniisun iyo dhadigayn bitaa'i ta lagu dhadigeeyo ka dalxata oo kale weeye wa xamsata oo kale weeye wa taaniisun iyo dhadigayn bilmacnaa macnaha laga dhadigeeyo ka zaynab oo kale weeye wa sucaado oo kale weeye wa taaniisulawal wa ta'hiirulaweli ka hore raadkiisu minhaa xaggeega fii manci sarfi sarfinta mancinteeda uu raadaynayaa laasimun waa joogta mutlaqan lama kala qaaday hadduu ta'ba wato oo dalxatoo kaleba yaa ama xamsate isaga inuu maalansarif ka dhigaa waa waa mutlaqan waa min hayri shardin wax loo shardiyayaa ma jiro kamaa sayaatii sida iman doona wa ta'khiiru haani haaniga dhadigayntiisa mashruudun waxaa loo shardiyaa bilcalamiyati calamnimaa loo shardiyaa zaynab oo kale inuu inuu calam yahay saddex baynu culima u qaybinay ta'niisun bilalif baynu idhi waa ka koobaad ta'niisun bitaa waa ka labaad ta'niisun bilmacnaa waa ka saddexaad kolka wuxuu ina yidhi haddaba ka koobaad oo alifka ah wa ta'siiruulaweli ka koobaad waa alifu ta'niiska alifka marka lagu dhadigaynayo oo minhaa iyada ka tirsan fii manci sarfi laazimun mutlaqan mar kasta alifku ereyga maalaynsarif buu ka dhigaa waa min hayri shardin kamaa sayaatii wa ta'hiiru haani haaniga ta'hiirkiisana waa ta'hiirun bitaa ka ta'da sitaa mashruudun waxaa loo shardiyaa bilcalamiyati waxay maalahansarif ereyga ka dhigi markuu ereygani calam yahay kamaa sayaatii wa ta'hiiru haalifika haalifka ah ee macnaha dhadiga ka ah ta'hiirkiisu waa ka ta'hiiri haani haaniga ta'hiirkiisao calam baa loo shardiyey walaakinahu isagu taaratan mar yu'ahiru wuu raadayn wujuuba manci sarfi sarfiga mancintiisa waajibinteeda wa taaratan marna yu'ahiru wuxuu u raadayni jawaazahu jawaasnimo iyo bannaani fal awaluka koowaad ee waajibka ka dhigaya mashruudun waxaa loo shardiyaa biwujuudi waaxidin mid inuu jiro oo min alaaati umuurin saddex arrimood ka tirsan saddex arrimood midkood waa in la helo wahiya ima ziyaada waa inuu ka badan yahay calaa alaaati axrufin saddex xaraf ka sucaad iyo wa zaynab oo kaleba weeyi wa ima taxarukulwasad bartanka waa inuu ka xarakaysay ka saqara iyo wallada oo kaleba weeyi wa ima alcujmatu waa in cajami laga keenay ka xamaad iyo wa juura iyo wa xims iyo wa balkh oo kaleba weeyi waa magaalooyin qayin badani wa haani ka labaadna fii maa caddaa daalika kaa wixii ka soo hadhay wey waa markuu jawaaska u tacfiirinayo ka iyo wadacde iyo wa jumlo oo kale weeye fa haadihi tan yajuusu fiihaa waxaa bannaan asarfu in la sarfiyo oo la tanwiiniyo wa cadamuhu iyo in sarfiga laga daayo wa qad ijtamaca waxa kulmay alamraani labadii amar baa kulmay fii qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisayna ku kulmeen nin gabayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi lam tatalafac bifadli mi'sarihaa dacd walam tusqa dacdu min fi lculabi lamta talafac mayn xidhannin oo iskumay duuduubin bifadli mi'sarihaa hoos guntigeega inta dheeraadka ka ah intaa iskumay duuduubin dacdun inanta dacdo la yidhaah inanta dacdi'ihi hoos guntigeegaa wax ka dheeray xidhantay ma jirto waa nolol basiiday ku nooshahay weeye walam tusqa lagama waraabinin dacdu inanta dacdu la yidhaahdana fil culabi culbooyinka iyo weelka ama maxaanku idhaahdaa awal hore dhiilka ayaa ugu dhadhowaan jiray haddana waynu ognahoo caagadaha la yidhaahdaa caagadaha culab lag inantaa wax culab ah laguma waraabinin oo dhiil wax laguma siinin hadday wax cabbayso waa inay gacmahayga ku cabtaa waxaan doonayaa gabaygan dacdun wuu tasriifiyey maa munsarif buu ka dhigay dacduda kalena maa laa yansarif buu ka dhigay fa haadihi tani jamiicu lcilali waa cilladaha dhammaantood walaqad ataynaa waynu u nimid calaa sharxihaa sharxeega sharxan sharxan sharaxno yaliiqu u cunama bi haada almukhtasari mukhtasarkan sharxa yarna waan la nimid uma aclam waxaad ogaataa annahaa iyadu calaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood inay tahay alawalu ka koobaad maa yu'ahiru waa mid raadaynaya waxdahu kelidii walaa yaxtaaju uma baahna ila ndimaami cilatin ukhraa cillad kale inay ku soo biirto ereyba keligii cillo maalansanif ereyga ka dhigon cillo labaadba u baahnayn wa huwa shay-aani waa laba shay aljamcu waa jamca siiqatu muntaha aljumuc lo odhan jiray wa alifa ataniif iyo labada alif ee alifu taniifka ah wa haaniika labaadna maa yu'airu waa mid raadaynaya bishardi wujuudi alcalamiya calam inuu joogo shardin la shardinayo wa huwa halaaثatu ashyaa waa saddex shay ataniisu taniiska bigayri lalifi alif gayrkeed lagu taniisinayo wa tarkiibu iyo tarkiibka walcujmatu iyo cajaminimada naxu faatimata oo kale weeye wa zaynabo oo kale weeye wa macdii karibo oo kale weeye wa ibraahiim oo kale weeye wa min hama sidaa darteed insarafa waxa munsarif noqday sinjatun ereyga sinjatun ihi munsarif ayuu iska noqday wa in kaana haba ahaado mu'anatan mid la dhadigeeyeyba ha ahaado ereyga sinjatun waa miisaanka waana la carabi carabigareeyey e ereyga sinjatun oo miisaan ihi munsarif buu iska noqday wa in kaana mu'anatan dhadigba ha ahaado acjamiyan cajamiya waayo dee shardigii baa laga waayey hadda aynu haynay ayaa laga waayey wain kaana acjamiyan wa sawlajaanna waa la sarfiyey ereyga sawlajaan ah sawlajaan waxa weeye bakooradda ayaa loo isticmaalaa sawlajaan bakooradda sawlajaan oo kale marka la leeyahay iyaduna waa munsarif wain kaana haba ahaado acjamiyan cajami daa ziyaadatin ziyaado u saaxiiba haddana waa la sarfiyey waa cajami ziyaadole dee calamnimadii baa laga waayey wa muslimatuna waa la sarfiyey dhadig way tahay iyadana wain kaana haba ahaado mu'anahan mu'anas wasfan wasfi ah waa lintifaaci ilcalamiyati calamnimada waayideeda fiihinna kuwaa dhexdooda laga waayey sinjatun waxaa laga waaya calamnimo sawlajaan waxaa laga waaya calamnimo muslimana waxaa laga waaya calamnimo ahaaliuka saddexaad maa yu'asiru waa mid raadaynaya bishardi wujuud aadi axadi amrayni laba amar midkood joogidooda ayuu ku raadayn alcalamiyatu waa calamnimada aw ilwasfiyatu ama sifanimada wa huwa kaasi halaaatun waa saddex aydane alcadlu waa cadligii cadliga ama calam baa raaca ama sifo waalwasnu waa wasankii wasniga ama sifaa raacda ama cadli waziyaadatu waa ziyaadadii ziyaadada ama cadli baa raaca ama sifo misaalu taasiirihaa tacsiirkeega iyo raadaynteeda tusaalaheegu maca alcalamiyati calamiyada maceega ay raadaynayso waxaa ka mida cumaru iyo wa axmedu iyo wa salmaanu cumar iyo axmed iyo salmaan wa mihaalu taasiiriha cumar haddaba waa calam iyo cadli axmedna waa calam iyo wasnulficil salmaanna waa calam iyo ziyaadatu alif wa nuun wa mihaalu taasiirihaa raadaynteeda tusaalaheega maca sifa sifada maceega ay raadaynaysaa waa hulaatha hulaahu weeyi wa axmaru weeyi wa sakraanu weeyi إن شاء الله تعالى عشر كيني هل كأيو إنه وجوغيا والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم